abu xamid alghazali raximah اllahu tacaala fii kitaabkiisa axyaa cilmudiin laydhaaba wuxuu ku yidhaahaa musiibo kasta oo qofka ku dhacdaba waxa weeyaan waxaa jirta mid kale oo ka weyn marka waxay mudataa iyada nafteedu in alle loogu xamdiya bay mudataayoo kol haddii musiibadan tado alle subxaanahu wa tacaala mid ka weyn isagoo heli kara mid danteeda aanu ku ridin mid ka sii weyn aanu ku ridin alla inuu ugu xamdiyaa buu mutaa muxuu ahaye nicmadantadu xag adduunye n inay tahay xag diin inayna ahayn markuu ka fiiriyana oo iimaankiisii iyo caqiidadiisii u nabadgeshan yihiin ee xaggii xoolaha ama xaggii jidhkiisa ama xaggii ubadka uun musiibadu ay uga dhacday xag diineed uuga fayow yahayna iyadana nicmab nicmo weeyaano marka xamdi buu ku mutaa qisada hadda aan sheegayno ee wuxuu ahaa curwat bnu zubayr qisadiisii ayaa waxaa la sheegay kolkii isagoo qurwat ibnu zubayr musiibadiisaas ay cusub tahay ayaa waxaa u yimid nin eh, u yimid muxuu ahaye eh, hishaam ibni cabdilmalik oo kolka amiir almu'miniin ahaa yaa waxaa u yimid nin indhale oo wejigiisa oo dhanna sankii iyo indhihii iyo kulli waxaasoo dhan isku malaasan yihiin oo wax meel muuqata san iyo indhihi aan la kala garanayn ninkiiba waraysa wuxuu yidhi xaalkaaga muxuu yahay oo markaasuu wuxuu u sheegay inaa abaari intay ku dhacdo xoolihii ka dhammaadeen oo dadkii ka dhammaaday hal awr iyo hal wiiloo keliya ay u soo hareen wiilkii iyo awrkii baan soo qaaday buu yidhi marka kolkaasaan ceel baan ku soo baxay anigoo la qaxaya ceelkii baan marka awrkiintaan meel ku xidhay oon wiilkiina dusha dhigay ayaan ceelkii galaan yidhi aad ka soo waraabisi kolkaan soo cabbiaan ku soo qabay sabiyu soo bixiyey yaa waxaan arkayba wiilkiioo bahal intii u yimid u cunay iyo awrkii baa xadhiggii goorsada heel fog sii cararayay awrkii baan ka daba orday ka daba orday oo qaba markaan idhahan gaadhay buu haraati inta igu dhuftay buu haggaa wejiga inta iga dhuftay wixii oo dhan isku wada burkay burburiyey ninkii hishaam baa marka wuxuu bal curwa ninkan kada ha loo geeyo halasoo tusa kusii sabre curwa dee nin caalimahoo wuxuu ahaa taqiyahoo isaga horta horeba muxuu ahay sabirsanaaye laakiin wuxuu tusinayaa inuu inuu jiro dad ka musiibo weyn dadka ka musiibo weyn inay jiraan bal ha arka eh soo tusiya ninkan kada ugeeya buy <clears throat> marka saasuu alle ugu xamdiyaya oo inaa lilahi wa inaa raajicuuna uu dhahayaa fayaquulu allahu tacaala markaasu alle wuxuu dhahayaa ibnuu licabdii baytan fi ljannati wasamuuhu bayt alxamd rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana xadiidku sidaa u sheegay weeyaan xadiidku xasan weeyaan waana waxaan ku soo marrayna tiscumiyatnan wacishriin baan kusoo marray saxaxu الشheikh الألbاني في صحيح الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الصحيحة وغيرهم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إن allaha la يرضى عن العبد addoonku alla ka raali noqda yأkل inuu cuno الأكلةa hal mar inuu cuno faيxmadahu عalayha oo yشhرب الشhربةa faيxmadahu عalayha rawaahu mسلم isagana waan soo marray oo boqol iyo afartan isagoo lambarkiisu yahaan soo marray kitaabu الصلاaةi عlى النبي صلى الله عليه وآله وسلم salliga lagu saliyo rasuulka alla salى اllahu عalayhi waalihi wasalam lagu saliyo fadliga uu leeyahay kaasuu kana kaga hadlaya qaala allahu tacaala in allaha وamalaa'ikatahu yuصaluuna عalى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu عalayhi wasalimuu tasliima alliya malaa'igtiisuba way ku saliyaan nabigiisa nabiga ay ku saliyaane dadkiina mu'miniinta ahow idinkuna ku saliya oo salaama salaam weyn salliga nebiga salى اllahu عalيه waslm marka qiimaha uu leeyahay aayaddan kaliya ku filaan lahayd haddaan wax kaleba lagu darin oo dadka mu'miniinta ah ee ku salliyayana sharaf weyn u ahaan lahayd ma aha inuu nebigu sal lla ly slam uu ducadooda iyo u baahan yahay maaha iyaga sharaf ay u tahay adduunka ah iyo ajri aakhiraba ay u tahay marka waxaa weye midda ugu horraysa horta hore alle wuxuu ku bilowday isaga iyo malaa'igtiisuba inay ku salliyaan buu sheegay mu'miniintana marka waxa alle iyo malaa'igtiisu ay sameeyaan inuu sameeya yidhaaho oo ay isku shabahaan alliya malaa'igtiisa isku shabahaayo oo alla marka taas uu iyaga ku sadexeeyey waxay u tahay sharaf weyn bay u tahay mu'miniinta u tahay marka waajib cadiimana way tahay midda saddexaadna waxay tahay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi iimaankii buu u sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu marka dadkiinna mu'miniinta o iimaankiinna wuxuu keenayaa inaad nebigiinnii sababta idinku ahaa ee alla subxaanahu wa tacaala jahliga iyo dulumaadka uu idinkaga soo bixiyey inaad ku sallidaan marka taas ugu dambaysana wuxuu yidhi tasliiman waa tawkiid marka sallimu salaad iyo salaam baa la isfaray nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاaم وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما أنه سمع رsuuل الله صلى اه علي سلم يقول man صلىa عalaya صلاaة صلى الله عليه بها عشhرa qofkii igu saliya hal salaad hal mar yani igu saliya alla subxaanaه وataعaalى isagana wuxuu ku saliyaa toban goor buu ku saliyaa xadiidka waan soo maray marna isagoo gaaban baan soo maray marna isaga oo dheer oo muxuu ahaye aadaanka kolkii la maqla ijaabadiisa iyo lagu daba xidho ah labadaas goorba waan soo maray وعن ابن مسعوud رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم قاaل أولى الناaس bي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رwاه الترمdي أولى الناaسi dadka ka iigu xigaayo ee iigu dhow ee iigu aanaysan maalinta قiyaamaha waxa weeyaan أكثarهم عalaya صلاaةan kooda ugu badan sali oo igu saliyo kooda igu salaad badan yaa iigu dhow oo iigu aanaysan oo mxua iigu xiga rawaahu التirmidي وqاala xadiiث xasn haakada qaala التirmidiyu raximah الlahu taعaalى xadiidkuse xasan iyo صaxiix toona ma aha xadiidka waxaa kaloo horta wariyey ibnu xibaan baa wariyey waana ضaciif sababta ku daciifayna waxaa weeyaan waxaa sanadkiisa ku jira in la yidhaha cabdullahi bnu kaysaan الzuhri mawlى طalxaةa bni cabdillaahi bni cawf lam yuwahiqhu غayr ibn xibaan wabaqi rijaalihi hiqaat marka ninkaasaa ku jira xadiidku waxa weeyaan waa waa ضaciif weeyaan waxaa kaloo isna wariyey الbukhaarي fi الtaarikh isna ku wariyey ضacafahu sheikh الأlbaniyu fi ضaciif الjaamiع الصغيir وعan أws bni أwsi radي الlahu عanهu qala qala rasul اlah slى الlه عlيه sسلم ina min أfضل أyaamiكum yوم الجuمعة maalmihiina inta ugu fadli badan waxaa ka mida maalinta jumcadeed faأkiruu calaya min الصalaaةi fiihi ee badiya salaada aad igu salliyaysaan maalintaa jumcaha ah badiya fa ina salaatakum macruudaة calay salligiinna waa la ii soo bandhigaya waa la ii keenayo malaa'ig alla wakaashay baa ii keenayo oo yaa rasuul allahi fulaan ibnu fulaan baasaa kugu soo salliyay bay idhahayaane faqaaluu yaa rasuul allahi wakayfa tucradu salaatunaa calayka waqad arimta qaala yaquulu beliita adiga oo baaba'ay oo lafo burburay noqday oo ciiddu ku cuntay waa say u malaynayaan sidee baa markaa muxuu ahaaye ayan kugu saladayda kuu soo gaadhaysaa qaala markaasuu wuxuu yidhi ina allaha xarama cala alardi ajsaama alanbiyaa alle wuxuu ka manciyey dhulka wuxuu ka manciyey inay cunto malaa'igta jasadkooda inay cunto rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix ayb marka waxay u malaynayeen saxaabadu ridwan ullahi calayhim inuu ambiyada alle calayhim الsalaatu wasalaam inay sida bani aadamka caadiga yihiinoo jasadkood uu dhammaanayo oo lafa uu noqonayo ciiddu cunayso oo hilibkoodi iyo waxyaalahaas iyo ay dadka caadiyanno markaas wuxuuna u sheegay nebigu sala allau alay slam ambiyada alle alayhim salaatu wasalaam jasadkooda inuu alle ka manciyay dhulka inuu cuno oo xadiid kalena waxay sheegtay inay ku nool yihiin qubuurtooda ku nool yihiinoo ay cibaadaysanayaan oo ku tukanayaano waa kii soo maray muuseba isagoo qabrigiisa ku tukanaya leylatlisraa soo maray rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waana sidaa uu sheegay w xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu sheikhu اlalbani fi saxiix aljaamic sagiir wa saxiix wa tarhiib وعan abi هurayraةa radي allahu عanhu qaala qaala rasuulu الlahi slى الlه عlيه sسلم raqima anfu rajulin ha booroobo oo ciidda ha galo yani ha dulloobo bay ka dhigan tahay dukirtu qof sankiisu nin sankiisu ha boorhoobo ha dulloobo dukirtu cindahu agtiisa laygu sheegay oo falam yusalli calaya aan igu salliin qof intuu magacayga maqlay aan igu salliin kolkaa uu magacayga maqlo alla ha dulleeyo oo sankiisa ha boodheeyo rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana xadiidku xasanna waa yahay صaxiixun lishawaahidihi صaxiix lgayrihina marka waa yahay oo صaxaxahu alalbaniي fi صaxiix jaamiع صغيr wاlirwa w canhu radي allahu canhu yani can abi hurayra xadiidkaas hore marka waxaa weeyaan waa tahdiid aad iyo aad u daran weeyaan oo Eh, xadiis dhowra oo kale arrintaas oo kalena kusoo aroortay oo qofka ramadaan intuu u galaan loo dembi dhaafinayo qofka labadiisa waalid da'weyni kusoo gaadhay ee eh, isagana aan janno ku gelin iyo qofka rasuulka alla sal allahu aleyh waali wasalam ee eh, intuu magaciisa maqla aan ku saliin iyo waxyaalahaas oo kale marka waxaa weeyaan waa ihmaal bay tusinayaa inuu darba yeelayna rasuulka alla sal alla alay slam magaciisa kolkuu maqlo qof caadiya ah oo kale uun u yahay marka qofkaas waa habaarkaas waa mutaa salafkii saalixa saxaabadii iyo man bacdahum waxay ahaan jireen markay maqlaan rasuulka sala alla alay slm magiciisa ay maqlaan ama ay iyagu ku dhawaaqaan ilin baa ka soo quban jirtay xiise iyo shawq ay u qabaan rasuulka sala allahu alayh waali wasalam muxuaha aragtidiisa iyo jacaylka ay u qabaan iyo ilin isugu sii dan jireen oo midabkooda isbedeli jiray oo qaarkood marka ay ayna xadiidka inay wariyaan kole ku tahay ayna kari karin oo sidaasay noqon jireen marka qofkii marka muxuu ahaayey jacayl iyo ixtiraam rasuulka alla u haya wuxuu keenayaa markuu maqlo magaciisa calayhi salaatu wasalaam inuu bal ugu yaraan ku salliyo hadduuna sidaas marka aanu heerkaas aanu gaadhsiisanin oo aanu aanu ilin iyo uga imanayn aanu ooynin laakiin qofkii marka isagu iska aamusaayo waxaa weeyaan rasuulku qof caadiya buu agtiisa ku yahay calayhi salaatu wasalaam oo qofkaasu marka waa qof aan khayr lahayn ee alla haduleeyay qofka xadiiث xasn وcanhu radي allahu canhu qaal qaala rasul lah sl ly slm laa tajcaluu qabrii ciida qabrigayga ciid ha ka dhiganina ciid waxaa la yidhaha waxa ururta ahee mawsim lehee waqti mucayanho laysugu yimaado laysugu soo ururo leh marka qabriga saa ha ka dhiganina buu leeyay qabrigayga ha ka dhiganina meelaad isugu imaanaysaan ood ku soo ururaysaanoo mawsim iyo waqti aad u qabanaysaan ha ka dhigina marka wasalluu calaya iguna salliya faina salaatakum tablugunii xayثu kuntum salligiinna waa isoo gaadhayaa meel kastoo joogtaanbe haddaad qabrigayga dul joogtaan haddaad masjidkayga ku jirtaan haddaad madiinadaydii joogtaan haddaad meelo kale joogtaan qaaraad kaliya ku nooshihiin salligaad igu sallidaana waa isoo gaadhayaa salligayga on badiya rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waa xadiidku صaxiix maaha waa xasan ma صaxiix weeyaan صaxiix weeyaan xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh الأlbaniي في صaxiix الjaamiع وتaxdiir الsaajid min اتikhاadi الqبور masaajid وfضل الصلاaةi عlى النبي صلى الله عليه وسلم ismاعيل الqاضي uu taxqiijiyey ninkan albani intaasoo dhan ba waa uu ku صaxiixiyey marka xadiidku laba arrimood buu ka hadlaya mid waxa weeyaan waa nahyi uu reebay nebigu salى الlه عalيه slam in qabrigiisa laga dhigto meel muxuu ahaaye mawsimaho la isugu yimaado oo isugu soo urura laga dhigto kol hadduu qabrigiisii sidaa marka uu noqday oo uu ka reebay salى الlahu عalيه wali wslam in ciid laga dhigto la isugu yimaado oo mawsim la isugu soo ururayo loo sameeyo qubuurtii kalena waa ka sii darantay qubuur الأنbiyاء والصاalixiin والأئma والأwliyاء والصaxaaba ridwan الlahi عalayhim min baabin أwlaa ayay ka tahay marka saxaabadu ridwaan ullahi calayhim caadadoodu waxay ahaan jirtay qabriga nebiga sala allahu alيyه waali slam qofkii safar ka yimaadaayo qofkii safar ka yimaadaayo markuu masjidka soo galo waa salaami jiray nebiga sal lla alay slam qabrigiisa oo nebiga sala alla alay slam iyo labadiisa saaxiibaynba waa salaami jiray sida ibni cumar oo kale uu yeeli jiray oo kale asalaamu calayka ya rasuul allah uu dhahay markaasuu haddana abuu bakr assalaamu calayka ya abaa bakr assalaamu calayka ya abataah saasuu dhihi jiray caadadoodu mana ayna ahayn inay u soo safraan oo isugu yimaadaan oo maalintuu dhashay ama maalintuu dhintay ama maalintii waxyigu uu ku soo degay iyo waqti ay isugu yimaadaan oo ay u sameeyaan waqti kastoy miska soo galaanna inay salaamaan oo qabrigiisa ay kor tagaanna ma ayna ahayn caadadoodu qofkii cusub ee kolkaas safar ka yimaada qofkaasaa soo salaami jiray qubuurtana sida oo kale weeyaano rasuulku sala allahu aleyh waali w slam qubuuraha baqiic iyo uxud iyo ku waa salaami jiray waa tegi jiray oo marka yani salaami jiray oo ziyaaran jiray oo ziyaarat alqubuur adciyadii aan ku soo marrayna uu samayn jiray saxaabadii iyo a'immadii ka dambaysay iyo salafkiina sidaasay ahaayeen laakiin qubuuro ka fog inay aadaan iyo in qabri walbaba waqti laysugu yimaado loo sameeyo iyo in xoolo lagu qalqalo iyo in la dawaafo iyo in la dhudhunkado iyo in la ismarmariyo iyo in ciid laga qaato iyo in la dhidhiso iyo waxaasoo dhan midna caadadoodiina ma ahaan jirin kullina waa wada xaraam midda kalena marka waxa way nebiga sala allahu alay waslam salligiisa in la badyo meel kastoo la joogaba arrintaana iskaga mid yihiin qofkii u dhow iyo qofkii ka dheer qof walbaba malaa'igan la wakaashay ayaa gaadhsiinaysa rasuulka sala allahu alayh walam allana waa aqbalayaa cibaado fiican weeyaan rasuulkuna sala allahu alayh wasalam in la gaadhsiiyo oo mala uu kaa gaadhsiiyo uu yidhahdo yaa rasuul allah hebel hebel baa kugu soo salliyay oo kusoo salaamay ummadaada ka mid a ah. sharaf weyn bay kuu tahay qofka mu'minka ahu haddaad garanayso rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix wa canhu radia allahu canhu ana rasuula allahi salى allahu alayhi waali wasalama qaal maa min axadin yusallimu calay ma jiro qof oo isalaamaayo ma jiro ilaa radda allahu calaya ruuxii ilaa ruuxdaydu allah ii soo celiyaa xataa arudda calayhi asalaam si aan uga qaado salaamta uga qaado rawahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waa xadiidku saxiix mia waa xasan isaga oo صaxaxahu fi صaxiixi اljaamic الصaغيir wa fii غayrih marka xadiidkan kada xadiidkan kada waxa weeyaan wuxuu leeyahay radd allahu calaya ruuxi waxaana nidhi ambiyada alle alayhim الsalaatu wasalaam waa axyaa fii qubuurihim marka waxaad moodaa inay ruuxda ka maqan tahay oo kolka ay ku soo noqonayso marka yani waxaa weeyaan raddu ruuxda la sheegayaayo waa raddi khaas ah ruuxdii jasadka ha ku jirto laakiin waxaa weeye inuu waxyaalo kale rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam muxuu ah cibaadaysiga iyo qubuurtooda ku dhex cibaadaysanaya waa innaga nidhahoo muxuu ahaayey alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa karaamaad iyo bay kala kulmaayaan oo dee muxuu ahay ha waa cibaadaysanayaa darajaadkooda waa waa socdaan had iyo goor waa u socdaan oo sida loogu fasira walaalaakhiratu khayru laka min alula laxdaba laxadii ka dambaysayba uga sii khayr badantao darajaadkooda u sii badanayaan yani marka rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam qofkanaa loo soo baraarujinayaayo xaalkiisa lagu baraarujinayaayo uu ka soo noqonaya waxyaalihii kale kolkaa iskaga shuqloonaa oo taasuu ka wadaa mooyaane nafti oo ka maqnayd oo kolkaa lagu soo celinayo ma ay ahaa wa can caliyi radi allahu canhu qala qala rasul lahi sala allahu alayh wali wslam albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay bakiilku waxaa weeyaan qofka agtiisa laygu sheegay aan igu saliin qofkaasaa bakiil ah xadiidkana waa صaxiix ligayrihi صaxaxahu fi صaxiix اjaamiع الصaغيir warawahu التirmidi waqaala xadiiثu xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku waxa wey waa xadiid xasana waxaa kaloo xadiidka wariyey axmed iyo ibn xibaan ayaa iyaguna wariyey بسم الله وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى اه علي سلم qاal عن علي isagana waa dhamay وعن فضالة بن عubayd رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أن سمع رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم رaجuلا يدعوu في صلاaته wuxuu maqlay نبga all صلى الله عليه وسلم nin oo salaadiisii ku dhex ducaysanaya lam yumجid الlaha taعaalى alla aan ammaanin walam yusalli cala الnabiyi salى اllahu alيyh wali slm nebigana aan ku saliyin ee kolkuu salaadii un dhammaystay un allahuma laa aatina fi dunya un iska bilaabay faqaala rasul lah sal ly slm cajila haada kanu waa degdegay uma dacaahu waa u yeedhay faqaala lahu ninkii buu ku yidhi aw ligayri mise qof kalu ku yidhi idaa sallaa axadukum midkiin markuu tukado falyabda ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi subxaanahu wa tacaala rabbigiisa xamdigiisa ha ku bilaabo waathanaa'i calayhi iyo ammaanu ammaano uma yusalli cala nabiy sala allahu aleyh waali slam igana ha ku salliyo uma yadcuu bacdu yani bacda dalika intaa dabadeedna ha ku ducaysto bimaa shaa wuxuu doono saha yeelo saasaa marka muxuu ahay ducada lagu aqbalaya rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xasanu صaxiix kan waa degdegay buu marka yidhi degdegan nooca kale ohon isaguna waa imaan doonaayo aan allaberiga aan lagu aqbalin oo kaas yani isaguna ah inuu qofku uu daahsado aqbalkii alle oo yidhaaho alla waan bariya alla waan bariya habaygama aqbalin oo ducada iska daayo taasuna marka nooc degdega ka mida weeyaan tanuna waa mid kale rawaahu abu daawuud oo tirmidi o qaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sidaa u shegay xadidku صaxiix weeyaano صaxaxu اlalbani fi saxi اjaamiع الصaغيir wa صifati salaة الnabiyi salى اllahu عalيh wali wslam wغayrihima وعan abi muxamed kacb bni cujrata radي allahu canhu qaal kharaja calayna rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wali wslam rasuulka allah nagu soo baxay faqulnaa yaa rasuula allah waxaani rasuulka allow qad calimnaa kayfa nusallimu calayk waa naqaanaa sida aan kugu salaamayno oo asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatuh baa muxuu ahay atixyaadka nalagu baray inaan dhahno fakayfa nusallii calayka sidaan kuugu sallinaa qaala markaasuu yihi quuluu waxaad dhahdaan allahuma salli calaa muxamadin wacalaa ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacalaa ali muxamed kamaa baaragta calaa ali ibraahima innaka xamiidu majiid muttafaqun calayh xadiidku marka wuuna imaan doonaa kun iyo afar boqol iyo lixna wuu ku iman doonaa waana salligankadu waa salliga la yidhaaho salaat libraahimiya la yidhaaho kayfiya loogu salliyo nebiga sala allahu aleyh waali wasalam ta ugu fiican weeyaan marka isagaa laqinayna way weydiiyeen saxaabadu ridwaan ullahi calayhim marka nebiguna sal ly slm sidaa dhaha buu yidhi xadiidkuuse waa riwaayaad badan yahay oo riwaayaadkiisu aada bay u fara badan yihiin waxaana riwaayaadkiisaasoo dhan istiqsaa ku sabeeyey <coughs> alxamdulilah alxaafid ibn xajar fi fatxi اlbari sheekh alalbani kitaabkii sifatu salaati nabiy sala allahu aleyh wali wasalam la yidhaaho isaguna ilaa toddoba riwaayo iyo buu ka sheegay marka mid aya riwaayo riwaayadka ka mida qofkii ugu saliyaa nebiga sala allahu aleyh wali wasalam amarkaa nebiga sala allahu alيyه wasalam nin fuliyey waa noqonayaa nebiga sala allahu alيyh wali wasalam si fiican ugu saliyey waa in marka midii uun ugu dooroon midii u yaqaana ugu dhib yar qofka iska qabsadaa waa heli karaa wa can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu qaal ataanaa rasuulu llahi sala allau alay wala slm rasuulka allaa noo yimid wa naxnu fii majlisi sacdi bni cubaadata radia allahu canhu annagoo majliskii sacdi bni cubaada fadhina faqaala lahu bashiir ibnu sacd bashiir ibnu sacd ibni haclaba nucmaan ibni bashiir aabihi radia allahu canhuma yaa wuxuu yidhi amarana allahu alla wuxuuna faray an nusalliya calayka inaan kugu sallinaa yaa rasuula allah fakayfa nusalli calayka sidaan kugu sallaynaa waa inta aayaddu soo degtay salluu calayhi la yidhi fasakata rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka alla waa aamusay xataa tamanaynaa ilaa aan ka tamaninay annahu lam yas'alhu inaanu su'aali lahayn waa inuu nebigu sala alla alay slam intaas dhibaystay ayay u maleeyeen laakiin ma ahayna waxi baa ku soo degayey uma qaala rasuulu llahi sal ly slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi quuluu dhaha allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wabaarik calaa muxamedin wacala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahiima inaka xamiidu majiid wاsalaamu kama calimtum rawaahu muslim tanan marka waa riwaayo kale oo xogaa kaga yar duwan wacan abi xumaydin الsaacidiyi radia allahu canhu qaal qaaluu waxay yidhahan saxaabada ridwan ullahi calayhim marka riwaayadii dhexe hadda waxay sheegtay in ninka saa'ilkii uu ahaa bashiir ibni sacd radia allahu canhu marka kii kacb ibni cujra iyo kankada abu xumaydna iyagoo iska idlaaqeen oo saa'ilka ma ayna sheegin hadday marka qadiyadu isku mid ahayd oo hal majlis uu ahaa marka kaan abu mascuud ayaa labada kaleba fasiraya oo inuu meesha lagu su-aalayna ahayd majliskii sacd ibni cubaada ninkaas su-aalayna uu ahaa bashiir ibn alaba bashir ibnu sacd ibnu saclaba ayuu sheegaya markaasuu yihi yaa rasuula allah kayfa nusalli calayka saan kuugu sallinaa qaala markaasuu yidhi quluu allahuma salli calaa muxamedin wacalaa ali muxamed اللهma صل على محمد وعلى أزواaجihi وذuرyatihi kana marka ziyaad kusii daray اللهuma صل على محمد وعلى أزواaجihi وذuرyatihi haweenkiisii iyo ubadkiisiiba كama صلayta عlى إبراهيم وbaaرك عlى محمد وعلى آل محمد baaرك عlى محمد وعلى أزواaجihi وذuرyatihi كama baaركta عlى إبراهيم إنaka xميid مجيد sidaa dhaha buu yidhi kana waxa wy متفق عaليه waxyaalaha marka laysu su-aalo waxaa ka mid a sidee buu all uleeyahay rasuulku sl ه عlي sم uleeyahay kamaa sallayta calaa ibraahim oo uu ugu shabbahaya salliga nebiga sala allahu aleyh waali slam loo dalbaayo middiin ibraahim alle uu ku salliyey isaga oo markaa lagu ogyahay xagga cilmulbayaankana inuu mushabbahu bihigu ka xoog badan yahay mushabaha uu ka xoog badan yahay oo sifadaas ay iska shabbahaan uu kaga xoog badan yahay oo isagu asal uu yahay kan kada kalena mulxaquu ku noqonayo isagoo haddana la ogyahay rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam inuu ibraahim ka fadli badnaa marka taasna jawaabo dhowraa looga jawaabaa waxaase ula u fiican midda uu ku jawaabay alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacaala taas waxay tahay aali muxamedka la sheegayo calaa muxamedin waa aali muxamed muxuu ahay waxaa soo gelaya nebiguna sala allahu alيyh wali wasalam waa soo gelaya marka aali muxamed oo uu ku jiro isaguna uu ku jiro aali ibraahim baan ujeeda ha aali ibraahim oo uu muxamedna ku jiro salawaatu ullahi wasalaamu calayhi e, maxaa salaaddii u xasishay ayaa isagoo keligii ah loo dalbaaya inay taasoo kale ay u xasisho taasna marka waxay ku dhacaysaa riwaayada dhahaysa kama sallayta calaa aali ibraahim haddii la yidhaha kama sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahiimana marka ibraahim iyo aalu ibraahim oo dhan intii u xasishay oo dhan oo isaga loo dalbaya bay noqonaysaa kitaabu aladkaar aladkaar waa jamcu dikr baabu fadli الdikri wاlxadfi calayhi qaala allahu tacaala waladikru اllahi akbar alla dikrigiisaa wax walbaba ka weyn wa qaala tacaala fadkuruunii adkurkum wa qaala tacaala oo yani taasuna waxay tusinaysaa fadliga ay leedahay dikriga alla addoonku alla uu xusaayo inuu keenayo oo u sababoobayo all oo muxuu allo isagana xusa marka taasuna sharaf weyn ay u tahay sida ubay ibnu kacab qisadiisa a ku soo marray markuu ogaaday ma allaaba isheegay oo magacayga sheegay markuu yidhi haa la yidhi u faraxa la ooyey wa qaala tacaala wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakiifa rabbigaa ku xus naftaada dhexdeeda tadarucan isdullayn iyo wakiifatan cabsi wa duuna aljahri min alqowl iyo kor u dhawaaq la'aan oo hadal ah hadal aan kor dhawaaq ahayn bilguduwi waalaasaal galabtii iyo maxaan jee aroortii iyo galbihiiba walaa takun min algaafiliin ha noqonin kuwa gaafiliinta ee dikriga alle ka jeeda ha noqonin waqaala tacaala واذkuruu اllaha kaثيirا lacalakum tuflixuun alla xusa faidaa qudiyat الصalaaةu faاntashiruu fi اlarضi wاbtaguu min fadli الlah wاdkuru اllah marka kolkay salaadda idin dhammaata baa laleeyahay dhulka ku kala baaho oo risqiga alla raadsada oo dikriga allana badiya marka iyaga oo la faray marka kolkaa inay salaaddii joojiyaan iyo haddana dikriga inay badiyaan kolkay suuqaqoodii iyo joogaan dukaamnadoodii iyo guryahoodii wa qaala tacaalى ina almuslimiina wاlmuslimaat ilى qowlihi tacaalى wاdakiriina allaha kahiira wاdaakiraati acad allahu lahum mغfiraة وajra cadiima dad alla soo ammaanayey oo sifaadkooda wa wanaagsan uu soo sheegay soo sheegoo rag iyo haween ba isku daraayey oo goortii dambena natiijadooda fiican iyo jizahooda iyo abaalgudkooda uu sheegay inay maqfira iyo dembi ee ajri cadiim ay yihiin ayuu marka wuxuu kusoo soo daray addaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ahamiyada dikriga marka halkaas laga garanaya wa qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanu idkuru llaha dikran kaiira wasabixuuhu bukrata waasiila dadkiinna mu'miniinta ahow xusa alla xusa oo xus badan xusa oo u tasbiixsada aroortii iyo galabtiiba aroortii galabtii marka la yidhaha labada طarafood laga soo qabtay inta udhaxaysa marka in alla la ilaawo ma ahee tacmiim baa laga wadaa yani fi kuli waqt wاlaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma وعn abi hurayraةa radي allahu anhu qala qala rasul اlahi slى اllahu عalيه wali wsلم kalimataani khafiifataani cala allisaan waa laba eray oo ku fudfudud carabka u fudfudud oo si dhaqsaa ugu dhawaaqayo haqiilataani fi lmiisaan oo ku culus miisaankana xabiibataani ila araxmaan allana uu jecel yahay subxaana allahi wbixamdihi subxaana allahi alcaiim rawaahu muttafaqu calayh waana aakhiru xadiid fi saxiix bukhaari weeye xadiidkaas marka waa arrin adkaarta rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu isagoo ama ku dikrihi jiray ama ummaddiisa uu bare u sheegay waxaa weeyaan erayo gaagaaban oo dhibyar oo macanasan oo si dhibyar loogu dhawaaqi karo oo muddo gaaban in badan lagaga aqri'i karo oo haddana aad iyo aad u qiimo badan marka saas daraaddeed waxa weeyaan waa inuu qofku ku dadaalo aladkaaru الnabawiya alma'huura can rasuuli اllahi salى اllahu alيه wali wasalam inuu ku dadaalo intuu isagu mid isagu samaystay ama qof kale uu sameeyey oo xisbi kada iyo xisbi kada iyo waxyaale la yidhaaho uu isku dhibi lahaa oo ama kutubo kale iyo ka aqrisan lahaa waa inuu adkaarta nebiga sala allahu alayh waali wasalam intuu barto uu iyada ku dikristo muttafaqun calayhi wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu alayh wali wasalam laan aquula inaan dhaho subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar inaan sidaa dhahaa axabu ilaya aan ka jeclahay mima طalacat calayhi shams wax alla waxay qoraxda soo baxdo dhan w yani waa adduunye intaasaan ka jeclahay adduunye oo dhan rawaahu muslim وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal man qاla lا إلaha إلا الله وحdaه lا شhريka لah lh الmلك وlh الحمد وهuوa عlى كuلi شhيء qدير في yوم مئةa مرة boqol goor qofkii maalin yidhaaha imse daqiiqu boqolkaas ku dhihi kari lahaa شhan daqiiqo inayna gaari lahayn baa laga yaabaa laa ilaha ilا الlah وحdaه laa شhريika lah lahu الmلك وlh الحمد وhuوa عlى كuلi شhيءin qدير qofkii sidaa dhaha fii yowmin maalin mi'ata mara boqol goor dhaha kaanat lahu waxay ula mid ahaanaysaa cadla cashri riqaabin toban qof xorayntood ayay ula mid noqonaysaa wax u dhigma wa kutiba lahu mi-atu xasana boqol xasanaa loo qorayaa wa muxiyat canhu mi-atu sayi'a boqol sayi'ana waa laga tuurayaa wa kaanat lahu xirzan min ashayطaan waxayna noqonaysaa xirsi xidh shaydaanka uu ka xirsi xidhan yahay bay noqonaysaa yowmahu dalika maalintiisaasoo dhan xataa yumsiya ilaa ka gabaldhacsado walam yaأti axadun qofna lama imaanayo biafضala mima jaءa bihi waxa uu la yimid wax ka fadli badan iyo cibaado ka fiican aga duurka ku jira muxuu ahaaye xasharaadka godadkooda ku jira waxaasoo dhan ayaa u ducaynaya qofka dadka khayrka bara rawaahu التirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiidkuna صaxiix weeyaan صaxaxu الsheikh الأlbani fi صaxiix الjaamiع الصغيir وعn abi الdardaaءi radي allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wali wslam yaquul man salaka طariiqan ybtagii bihi cilman qofkii qaada jid oo uu ku raadinayo cilmi ku raadinayo jidkaasoo ama jid xisiya ah waa inuu meel ka yimaado meel kale u aado cilmi ku soo baranayo ama qof caalimaho masale uu soo weydiinayo uu aado ama uu yahay mxua ariiq xis macnawiya uu yahay waa inuu baxhi samaynayo oo kutubaha ka raadinayo oo baaritaan uu samaynayo weeyaane sahhala allahu lahu alla wuxuu u dhibyareeyaa طariiqan ila aljanna jid xagga jannada uu qaado oo jannada uu ku galo yaa isagana alla u dhib yareeya marka jidka jannada lagu galaana waa camal weeyaan camal baa alla u furayaa wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha liطaalibi اlcilm malaa'igtuna hoos bay ugu dhigtaa baalasheeda qofka طaalibulcilmiga ah ridan bimaa yasnac raalli ahaansho ay raalli ka tahay waxa uu samaynayo dalabka cilmu dalabkiisa say raalli uga tahay ayay baalasheeda hoos ugu dhigaysaa way ay jeceshahay muxaa waxa uu samaynayo wa ina alcaalima layastakfiru lahu qofka caalimka ana waxaa u duceeyo dembi dhaaf alle u weydiiya man fi الsamaawaati waman fi اlأrd inta cirka joogta caalamka culwiga ah iyo caalamka sufliga ah dhulka joogoo dhan baa u duceeya xataa alxiitaanu fi lmaa xataa mallayaalka biyaha ku jira wa fadlu اlcaalimi calى alcaabidi ka fadli اlqamari calى saa'iri اlkawaakib fadliga uu ka leeyahay qofka caalimka iyo qofka caabidka ah qofka isagoo faasiqa ah caabidna aan ahayn jaahilkana isaga iskaba dhaaf qofka ahlu khayrka ahe cibaadada jecel ee khayrka jecel ee cibaadaysta cibaadada ku shuqlan laakiin aan cilmiga lahayn qofka caalimkiihi walow cilmigiisaas camalkiisaasu waxba xoogaah iskaba camal yaraadee laakiin ilaa waa inuu yahay kii cilmiga ah, wax kaga camal falee calaa saa'iri alkawaakib ee ka fadli alqamar dayaca ziyaadadiiyo dheeraadka u ka leeyahay uga nuur badan yahay oo kale weeyaan calaa saa'iri alkawaakibi xidhiga intooda kale wa ina alculamaaa warahatu alambiyaa culammaduna waa dhaxaltooyadii ambiyada alla ambiyadii allay dhaxleen waina alanbiyaaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama ambiyadii allana ma ayna dhaxal siinin oo ma ayna ka tegin oo lagama dhaxlin diinaar iyo dirham toona dahab iyo fiddo toona lagama dhixin lagama dhaxlin wainamaa warasuu alcilma waxay dhaxal siiyeenoo ummaddooda uga tageen cilm faman akhadahu qofkii cilmigaa qaata oo bartaa akhada bixadin waafir nasiib weyn buu qaatay oo miiraadkii nebigiisa sala allahu aleyh wasalam buu qayb all qayb weyn ka qaatay rawaahu abu daawuuda watirmidiy soomaalidu waxay yidhaahaan qofka ay ku sheegayaan inuu qof maxruuma ah iyahoo ah, nasiib daran bay waxay yidhaahaan waa qof dhaxalkii awowgii ka qaday qofkaas waa qofkii sidaasoo kale noqda waa nin dhaxalkii awowgii ka qaday oo kale waxa ayaan daran marka dhaxalkii nebigiisa qofkii ka qaday y ayaan daran marka ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam cilmi bay ummadooda uga tegeen cilmi baa alle ku soo dejiyey cilmigii bay iyaguna ummadooda ku nashriyeen oy bareen cilmigii qofkii wax ka helaayo qayb weyn buu qaatay qofkii wax ka waayaana waa maxruum weeyaanoo marka qof aan ayaan lahayn oo nasiibba aan lahayn weeyaan rawahu abu daawuud watirmidi waa waxaa weeyaan xadiiثun صaxiix صaxaxu اlalbaniy fi saxi اljaamic الصaغيir waxaa sheeko lagu sheegay abu hurayra radi allahu canhu yaa maalin suuqa u soo baxay isagoo masjidka ka soo baxay markaasuu dhawaaqo markaasuu yhi yaa ahla suuqi maa acjazakum hada miiraaثu nabiyikum salى اllahu alيه waslm yuqasamu fi اlmasjid wa antum haahuna nacsanidiina dadkiina suuqa joogow halkii nebigiina salى اllahu alيه ali wslam masjidka lagu qaybinaya markaas idinkuna halkan joogtaan dadkii baa yaacay marka dee jaahiliinta ahay waxay u maleeyeen nebigu salى اllahu عalayh waali wasalam khasnada maal ahoo ka tegey in masjidkiisa lagu qaybinayo markaasay galeen marka waxaan arkeen dab say arkaayeen doonayeen bay ka waayeen markaasay soo noqdeen abu hurera yidhi maxaa abu horeerao noo lugoysay markaasuu yihi maxaad aragteen waxaan aragnay ba dad qur'aan aqrisanaya iyo dad cilmi aqrisanaya iyo dad tukanaya iyo dad cibaadaysanaya un baan aragnay wax maalahoo la qaybinayo ma anaan arag markaasu uhi wahal taraka nabiyukum salى اllahu alay slm ilaa hada miiraadkii nebigiina waxaas waxaan ahayn buu ahaa kaasuu ka tegey marka miiraadka nebigu salى اllahu عalayhi waali wasalam wuxuu ahaa ambiyo walbaba dhammaantoodba sidaasay ahaayeen waxay ahaayeen cilmi bay ka tegayeen mooyaane maal ma ayna ka tegaynin sidaasna macnaheedu ma aha inayna ambiyada alla alayhim الsalaatu wasalaam maal ayna lahayn ee maal waa lahaayeen qaarkooda waxaa weye maalkoodu sadaqad ummadooda udhaxaysu ahaa sadaqo ummadooda udhaxaysu ahaa sidii aan ku soo marray xadiidkii muxuu ahay nebiga alayh isalaatu wasalaam dhexalkiisa ka warramayay oo ninkii seedigiisa ahay juwayriya walaalkeed ahaa radia allahu canhu uu ka warramayey wuxuu sheegay nebigu sala allahu alay wasalam inaan wax kale aanu ka tegin ilaa hubkiisii iyo baqashiisii iyo dhul uu ummadiisa ku sadaqaystay oo fuqarada muxuu ahay ku sadaqaystay masaakiinta iyo musaafiriinta ku sadaqaystay mooyaane ayb marka um, ambiyaa ullahi calayhim asalaatu wasalaam maal lagama dhexli jirin amaa zakariya hadalkiisii uu yidhi hablii fahablii min ladunka waliyan yariunii wayariu min aali yacquuba wajcalu rabbi radiya oo alla u wiil oo idhaxla uu macnihiisu u ahaa ma aha macnihiisu inuu maal inuu ka dhexlo u rabay ee inuu nebinimada iyo muxuu ahay madaxtinimada xagga diinta uu ku yahay imaam uu ka ahaa masjidu bayt almaqdis inuu ka dhexla ayuu rabay oo alle uu weydiistay sulaymaanna sidoo kaleu ahaayo kolkuu alla leeyahay warisa sulaymaanu daawuud wuxuu ka dhexlay marka boqortooyadii iyo ee nebinimadii iyo diintii buu ka dhexlay mooyaane maalkama aanu dhexlin وعن بن مسعوud رضي الله عنه qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول نضر الله امرأa سمعa mina شhayئa alla ha nuuriyo wejigiisa ha nuuriyo qof oo wax naga maqlay faballغahu oo dadka sii gaadhsiiyey kamaa samicahu sida uu maqlay faruba muballغin badanaa qof la gaadhsiiyey oo qofka maqlay uu sii gaadhsiiyey awcaa oo ka fahm badan min saamicin qof maqlay badana laga baray baa laga badiy bay yidhahaan soomaaliduna rawaahu التirmidiy wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix huwa kama qaala xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir وعn abi هurayraةa radي allahu عanهu qaala qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه walي wsلم man su'ila can cilmi fakatamah qofkii cilmi la su'aalo oo garanaya oo qariya huljima yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxaa lagu xakameeyaa bilijaami min naar xakamo oo dab ah bir xakamo oo naar ah baa lagu xakameeya afka loo gelinaya afkii uu ku hagraday cilmigii alla uu baray inuu khalqiga alle uu ku gaadhsiiyo oo ku anfaco yaa xakamo bir afka looga gelinaar ah looga gelinayaa rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidkuna saxiix weeyaan saxaxahu fii saxiixi iljaamic waxaa jira marka riwaayo kale iyaduna waxay leedahay man katama cilman min ahlihi uljima ywma alqiyaamati biljaami min naar waa riwaayat ibni mascuud iyadu sidaasay leedahay isaguna saxiix weeyaan <clears throat> saxiix aljaamic asagiir iyo taxdiiru asaajid can itikaadi qubuuri masaajid xadiid meelahaasu ku takriijiyay sheekh alalbani isaguna waa saxiix marka <clears throat> cilmiga qarintiisu marka ay leedahay dembiga weyn ay leedahay shuruud bay leedahay horta shuruudeeda waxaa ka mida in la weydiiyo ama loo baahdo isaga haddii marka isaga aan la weydiinin waxaa la sheegay inayna kolka waajib ayna ku ahayn cilmiga sheegitaankiisu oo kaana waxaa laga fahmay su-ilanta uu leeyahay mafhuumkeeda waa laga qaadanayaa xadiidkii ninkii salaada halleyn jirayna isna waa laga qaatay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam ilaa uu horta su-aalo ma aan u sheegin cilmigii ee wuxuu dhahay ma aadan tukanin orsoodku ma aadan tukanin orsoodku kolkuu yidhi sidaas aan ahayn ma aqaanna ii sheeg kolkaasuu u sheegay may kolkii hore maanu ku bilaabin kanna wuxuu leeyahay qofkii la su'aalo cilmi oo qariya shardiga labaad waxaa weeyaan shardiga ay riwaayadantada ibnu mascuud ay sheegayso oo qofkaas waa inuu qof ahl u yahay ah uu yahay u qalma cilmiga amaa qof aan cilmigaaba aan u qalmin qofka cilmi u sheega waxa weeye waa ka la dhihi jiray ka muqalidin duran calaa khinziirin nin wuxuu la mid yahay qofka cilmiga dhiga cinda hayri ahlihi qof doofaar u xidhay silsilad dahaba u xidhay oo doofaar qurqurxiyey ayuu la mid yahay cilmiga marka in la ihaaneeyo oo la duleeyo oo ciyaad suuqa iyo meelahoodaas iyo lagaga sheesheekeeyo oo la tagay iyona ma ay ahaa cilmiga waa in la sharifaa la darajeeyo la ciseeyo ahalkiisana in laga qariyo ma ay ahaa middaa shardiga kale waxaa weeyaan in qofkaasu uu yani muxuu ahaayey waxaa laga wadaa yani qofka inuu ahal yahayna inuu fahmi karo oo ku camal falayo oo u qalmo midda kale saddexaadna marka waxay tahay inuu qofka mafsado aan laga baqaynin mafsado inaan laga baqaynin maalan ibnu cabaas radi allahu canhuma yaa waxaa la sheegay inuu u yimid nin oo rabo inuu qof dilo waa u gartay marka ibn cabbaas marka wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi qofkii qof dilaayay tooba ma leeya tooba ma laga aqbalaya markaasuu lagama aqbalaayo marka qofkii aad ka baqayso inuu cilmigaa haddaad u sheegto si xun ugu isticmaalo si xun in ugu isticmaalo waa in laga qariyo waxaa zamanadan tadana waxaa dhacday kuwa xukaamta daalimiinta ee duqaada ah kolkay dadka muslimiinta ahee rijaalu saxwa ah iyo ducaadda iyo ay qaqabtaan ee ay rabaan inay ciqaabtooda qiil u helaan bay si aan muxuu ahay sariix aan ahayn bay rag culimo u weydiinayaan markaasay u fityoonayaan oo marka kolkaasa marka cilmigoodii mafsado badan ay ka dhalanaysaa qaar baa goor dambe laga sheegay orataan sidaa moodayna ma anaan u sheegnaen waxaa taasoo kale iyaduna ah alxasan albasri raximahullah yaa wuxuu maqlay maalin xajaaj ninkii alxajaaj ibnu yuusuf ithaqafi la dhihi jiray imaam ahaa amiirka daalimka aha ciraaq xukumayey oo maalin khudbaynayo oo leh waxaad idhahdaan xajaaj muxuahay waa dhiigyacab oo israaf buu ku sameeyey dadka si xun buu ciqaabaa baad ileedihiin waa kanoo anas ibnu maaligna wuxuu iga sheekaynaya rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam inuu dad gacmaha googooyey oo lugaha googooyey oo indhaha ka riday markaas xasan albasri oo maqlaya baa wuxuu yihi wadidtu annahu lam yuxadiu bih waxaan jeclaan lahaa inaan u sheegi lahayn marka nebigu sala allau alay slam dad mutay buu ciqaabay oo nimankii burcadda ahaayee muxuu ahaaye iyagu oo jiran oo calool waaweyn oo intay yimaadeen madiine ay yimaadeen oo uu geeli zakada oo meel daaqayay oo nin uu la joogo raaciyihu la joogo intuu u geeyey oo yidhi caanaha ka cabo oo kaadidiisa caba oo ku qaras baxa kolkay qaras baxeenay fayoobaadeen ee caafimaadeen intay raacigii dileen oo si xun u dileen oo indhaha ka rirideen geeliina qaaday marka goortidamba kolkii lasoo qabtay iyagana abaalkoodii la mariyey oo aayaddii soo degtay lagu dabaqay kuwaasuu nebigu sal ly slm sidaa u galay marka laakiin kankadu marka taasuu xujo ka dhiganayayo waa ka rasuulkuba sidaa wuxuu waxu ciqaabay buu leeyahay sidaa si ka kulol wax loo ciqaabi kara miyaa jira anu halkaaba maba gaadhsiisna ciqaabteeda waa dil iyo iskacaadi iyo xidhid iyo waxyaalahaas weeye wuu ku qiil banaysanayaa marka marka qofka sidaas oo kale ah ee cilmigii looga baqayo inuu fasaad ku banaysto oo dulmigiisi iyo waxaan uu samaynayo uu ku sharciyaysto waa in laga qariyaa kaas kale waa in marka qofkan wax ku weydiinaya xaalkiisa aad ogaato oo markaas bal qofkankadu cilmigan aad u sheegayso si ugu camalfalaya wuxuu ka damacsan yahay iyo adaan u fiirsanin aada iska tuurin وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عزa وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها qofkii <clears throat> barta cilmi oo cilmiga lagu dalbaa wejiga alla lagu bartay all eh, loo bartay ee lagu dhowaado alle ee eh, cilmul eh, shariico ah ee jannada lagu gala oo aan u baranaynin ilaa inuu ku helo magsab adduunye ah inuu magsab adduunye ah ku helo mooye si kale aan u baranayn inuu ku shaqaysto inuu dadka muxuu ahaayey agtiisa sumco iyo kaga helo iyo maal iyo jaah iyo kaga helo mooye wax kale aan u baranaynin maalinta qiyaamaha ah jannada carafteedana ma helo jannada wuxuu gala iska dhaafe carafteedana ma helo waa ahlu naar marka waa muraay yacni riixaha wa rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waxaanuu ku iman doonaa waa saa u sheego xadiidku صaxiix weeyaan wuxuuna ku iman doonaa ألف وستمية وعشhرين ayuu ku iman doonaa وصaxaxahu الشheikh الألباني في صaحيiح الجامع الصغير وغيره waxaa xadiidka kale wariyey أحmed iyo iبن maaجه iyo xaakimna waa wariyeen وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما قال سمعت رsuuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم يقول إن الlaha laa يqبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس alla سubحaanaه وataعaalى cilmiga kuma qaado siibid uu dadka ka dhex siibo ilowsiiyo axbadkoodii uu ka dhex saaro kuma qaado intay barteen dabadeed sida cilmi kuma qaado yani wuxuu weeyaan aakhiru zamaan marka la gaadho cilmiga waa la qaadayaa qur'aankana waa la qaadayaa dadku iimaankana waa la qaadayaa dadku jaahiliin kufaar ah yay isugu soo hadhayaan marka cilmigaas marka la qaadayo ma aha macnihiisu in qofkii cilmiga yaqaanay laga qaadayo sidii aan ammaanada ku soo marray xadiidkii xudayfa waxaan kusoo marray ammaanada in dadka qalbigooda laga qaadayo qofka isaga oo seexday oo hordadii u horday oon ammaanadii huf laga siinayo cilmiga marka isagasaa laguma qaado heesaa lagu qaadayaa waxa weeyaan walaakin yuqbadu اlcilmu cilmiga waxaa lagu qaada mise yaqbidu اlcilma cilmiga wuxuu alla ku qaadaa biqabdi اlculamaa culamada qaadideed culimada alla subxaana wa tacala nafta ka qaadaya culimmadu nafta ka qaadaya xataa idaa lam yubqi caaliman marka aanu caalim keliyana uuna reebin ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan juhaala madax jaahiliina oo mashaayikh ay ka dhiganayaan oo sheekh hebel iyo macalin hebel iyo waxa ay ku sheegayaan xaaji hebel magacyo waaweyn u bixinayaan yay samaysanayaan fasu'iluu waa la su-aalayaayo mas'aladaas ka warran baa la dhahaya sheekh hebelow fa aftaw bigayri cilm cilmi la-aan bay wax ku fityoonayaan way xishoonayaanoo marka raggii ziyaarada ku siin jiray ee sheekha ku dhihi jiray miyaad ku dhihi karta wax ma garanayo saasay dhahayaan markaasu wax iska sheegayaan fadalluu adalluu markaasay lumayaan oo dadkana ay luminayaan muttafaqun calayh saasuu marka dadku noqon doonaayo jaahiliin hal mas'ale wax yaqaana xataa waxa shahaadada qumaad u saxayaan aanu aqoonin bay noqonayaan hoos buu cilmigii iyo iimaankii iyo ammaanadii iyo wax wala wanaagiiba usii socdaanoo si yaraan si yaraan ilaa goorta dambe eberba laga gaadho muttafaqun caleyh marka sidaas waxa weeyaan intaa waqtigaa aan la gaadhin qofkii alla wax barayu wixii alla uu baray waa inuu fidiyaa oo dadka uu baro dadkuna cilmigii cilmiga ay aad iyo aad u daryeelaan cilmiga dhegaysigiisa iyo barashadiisa iyo ay aad iyo aad u daryeelaan intay cibaadooyinka kale isku dhibayaan in ka badan ilaan isagoo min afdali cibaadaat weeyaane ay isku dhibaan oo marka ay wixii ay u baahan yihiin ee maciishadooda inay u shaqaystaan ay uga baahan yihiin markay xasiliyaan ee wadiifadoodii yoomiyada ahayd iyo gutaan xagga risqiga kasabkiisa waqtigooda intiisa kale oo badankiisa waa inay ku dhammaystaan ooqaada yaray marka nasanayaan raaxraaxaysanayaan mooyaane cilmi barashadii cilmiga wasaa-ishii lagu baranayayna alla waa sahlay hadda oo teknolojiyada cusub qofkii uga faa'idaystay cilmi barashadiisa aad iyo aad bay marka si dhib yar ugu soo gaadhsiinaysaa ashriطada iyo mxuah idaacaadka maxadaad idaaca iyo waxaa jira ha u badnaadeen afafka carabiga ha u badnaadeene mxu ahaye cilmiga diiniga iyo qur'aanka iyo uun maqaalaadka iyo muxaadaraadka iyo kutubaha la laqasayay iyo fataawida culammada iyo waxaasun hadiya goor laga soo tabiyey oo saacado badan soconayo qofkii marka mxuu maxafadaa ah intuu intuu eh, intuu daaran lahaa meelo heese iyo waxyaalahaas iyo uu ka dhegdhegaysanaya iyo warar beenbeenih ah iyo waxyaalaha uu ka dhegaysan lahaa iyo sheekooyin iyo kujaarto iyo waxyaalaha ka dhegaysan lahaa maxadda sidaas intuu idaacadiisa geystay iska dhegaystaayo waa heli karaa qofkii iibsada ashridada cilmiga ee af hadba uu garanaya iyo uu ku iibsado oo uu dhigto xataa haweenka hadday muxuu ahay badbakooda ay kolkay jikada ku jiraan intay jihaas yar oo agtooda ay dhigtaan ay daartaan wax noocaas oo kale oo naafica yay heli karaan qofka kolkuu seexanaya sertiisa ku nasanaya sayrta dhinaceeda inuu dhigta sisaba iska marka iska qabo iska dhib yar ayuu cilmigii si dhib yar eh, muxuu ah ku baran karaa laakiin waxa weeyaan qofkii marka dee isagoo aan iskaba xilsaarin ee waxbaraba aan isdhihin qofkaasu marka waxaa weeyaan isagaa isgabay isagaa hawshiisii kasoo bixi waayey isagaa looga baqaa xadiidkii abu muusa alashcari radia allahu canhu kii aan ku soo marray ee aan iskaba xilsaarin muxuu ahayey cilmigii rasuulka alle sal lla alay slam waa la ku soo dejiyey inuu noqdo kitaabu xamdi الله تعالى wa قال الله allahu tacaala fadkuruunii adkurkum washkuruu ولا walaa takfuruun igu shukriya oo oh, iga kufriyana marka kufrigaana kufraana nicamkii baa laga wadaayo nicmooyinkayga muxua caddeeya oh, oo ha hayga kufriyana yani hadiina oo ha hadiidiina oo ha qarinina nicmooyinka qaala allahu tacaala walain shakartum laaziidannakum haddii aad shukridaan oo nicmooyinkan idin siiya aad ku shukridaan waan idin kordhinayaa wa qaala tacaalaa waqul alxamdu lilah waxaad dhahdaa alxamdu lilahi dheh wa qaala tacaalaa wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ahlujannahu sheegaya alla barigooda waxaa ugu dambeeya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ay yidhaahaan kolka hore wuxuu sheegay inuu dalabkoodu uu yahay subxaanaka allahuma dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma dalabkooda ay wax ku dalbadaan waxay ijtiheeyaan naftooda ee sharaab iyo tacaam iyo waxaas ah markay ijtiheeyaan waxay dhahayaan subxaanaka allahuma gambaleel ay garaacaan iyo saxabeen ay saxabeen iyo qaylo ay qayliyaan iyo kicid ay kacaan iyagu raadsadaan iyo intaa midna maaha subxaanaka allahuma keliya ku filan subxaanaka allahuma kolkay yidhaahaan wixii ay rabeen oo jaahiz ah hortooda diyaar oo siday naftoodu rabtay ah ayay helayaan kolka markay shayga ay e, ku nicmaystaan oo cuntadii iyo cabidii wuxuu ahaa marka ay ku intifaacaan kolkaasi waxay ku khatimayaan dalabkooda inay yidhaahaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin marka xamdiga alle subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa loogu xamdiyo waa mid soconaya xataa jannada ku soconayo oo ila nicamtiisu hadiyo goor waxaa weye mutawaatira weeyaan oo mid go-aysa ma aheen وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم utiya laylaةa usriya bه waxaa loo keenay habeenkii la guuriyey biqadaxayni min khamrin وalaban laba hadhuub oo khamri iyo caano ah loo kala keenay fanadara ilayhimaa waa isu fiiriyey faakhada labana caanihii buu qaatay faqaala jibriilu salى الlahu عalayhi وasalam jibriil baa wuxuu yidhi alxamdu لilaahi aladii hadaaka lilfiطرة mahad waxaale allihii kugu hanuuniyey fitrada fitrada saliimada ah iyo islaamnimadii iyo istiqaamadii kugu hanuuniyey walow akhadta alkhamra haddaad khamrada qaadan lahayd hawat ummatuka ummadaadu waa lumi lahayd rawahu muslim marka haddiise marka alle uu caanihii inaad qaadato alle kugu hanuuniyey caanuhuna ay tusinayaan cilmi iyo khayr iyo toosnaan iyo ay tusinayaan waxa weeye inay ummadaadu toosnaanayso oo had iyo goor ummadaada aan laga waayinin daa'ifa xaqi ku taagan oo intii ka soo horjeedsataayo muxuu ahaye oo ku diidaayo oo kula colowda aanay waxba ka gurayno iyadoo mansuuro ah in laga helaayo inaan ummadda qofna ka qallocanayna dee marka ma ahaen rawaahu muslim xadiidkan marka jibriil calayhi salaam kolkii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam alla uu waafajiyey sidii xaqahayd ee khayrka ahayd alla ugu xamdiyey marka qofku ma aha nicmadu isaga u helo un keliya isaga shaksiyan u taabata un inuu ku xamdiyeeye ta walaalku helan isagana inuu ugu xamdiyo weeyaan ilaan dadka muslimiintahu waxa weeyaan waa dad isku hal qof oo keliya isku ah si aan hadda ka hor nusuus aan ku soo marray marka tanna waxaa la mid ah xadiidkii aan soo marray ee rasuulku sala allahu alيyh waali w wiilkii yaraa ee yahuudiga ah u adeegi jiray markuu booqday ee wiilkii uu islaamay waa kii muxuu ahay nebigu alayh الsalaatu wasalaam baxay isagoo alle uga xamdiyeeye oo leh alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar allihii naarta ka badbaadiya mahad leh ukuwada islaamiyaday marka taasu ka mid tahay wa canhu radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wali wslam qaal kulu imri'in dii baalin laa yubda'u fiihi bxamdi اllah alxamdu lilahi fahuwa aqطc xadiiثu xasanu rawaahu abu dawuuda wagayruhu saasuu leeyay waa xadiid xasana buu leeyahay alimaamu abu yaya abu zakariya الnawowi radي allahu taعalى canhu وarضaah waxaana wariyuu leeyahay abu dawuud iyo kayrkii kayrkaas waxa weeyaan waa ibnu maajah iyo bayhaqi weeyaan iyo cabdulqaadir الruhaawi fi اlarbaciin intaasuba xadiidka waa wariyeen xadiidkuna sidaa uu sheegay ma aha xasan maaha waa ضaciif وضacafahu الshaykh الأlbaniyu fi ضaciif الjaamiع الصغيir wa irwaaء الغaliil intaasba iyo kayrkiiba waa ku daciifiyey wuxuu sababku la daciifayna waxa weye sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha quraة bn cabdالرaحman almucaafiri qaala أxmed munkar الxadiiثi jidا وعn ibni mucayn anahu ضaciif وqala abu dawuuda bacda an أkhrajahu min xadiiثi qura musnada wuxuu hi rawaahu yunus وcaqiil وشhucayb وسacيid بn cabdالرaحman عan الزhriي عan النabiy صلى اه عlي sلم mursala kuwaasaa marka ku khilaafay oo raggaas o dhan baa ku khilaafay oo marka shuduud iyo ninkaas oo ضaciifa ayaa ku jira xadiidkan kada mxu aha abu cmr بn صلاح raximah الlah isagoo xasan buu ka dhigaa lakin xasan maya xadiidku ضaciif weeyaan وعن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه علي سلم qاaل إذا maata ولد الcabdi markuu dhinto addoonka wiilkiisu qaala الlahu taعaalى لمalaa'ikati alla malaa'igtiisa ku yidhaahaa qabadtum walada cabdii ma qaadeen addoonkayga ilmihiisii fayaquuluuna nacam fayaquul qabadtum hamarata fu'aadihi ma qaadeen midhihii qalbigiisa fayaquuluuna nacam fayaquulu markaas u dhahayaa famaada qaala cabdii oo muxuu dhahay markaana addoonkaygu fayaquuluuna waxay dhahayaan xamidaka wastarjac wuu kuga xamdiye waa inaalilaystay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun alxamdu lilah buu yidhi sidii maxaa laga sheegay mxua curwat bnu zubayr radi allahu canhu curwat bnu zubayr ayaa waxaa la sheegay inay maalin waxaa ku dhacay cudur baallu kaga dhacay nabar ah kansar iyo wuxuu ahaa mooyaane marka dhakhtaradii markay eegeen bay waxay yidhaheen haddaan lugtantada la goynin intaas hadda nabar ku yaalla aan la goynin waa sii fidayaan marad jiradaas oo noloshiisoo dhan bay khatar ku tahay marka lugtii baa laga gooyey habeenkaa lugta laga gooyo nafteeda ayaa dhowr wiilow lahaa mid ka midihii daar intuu ka soo dhacay ama neef baa riwaayaadna yidhaahaane ayuu mid dhintay afar wiilow lahaa middood markaasuu yidhi alxamdu lilah afar adin baan lahaayo mid baa alla iga qaaday intii kale alla ii saddexdii kale alla ii afar wiil baan lahaayo hal baa alla iga qaaday saddexdii kale alla ii alxamdu lilah hadduu alla subxaanahu wa tacaala hadduu qaar iga qaaday adimadaydii qaar ka badan buu ii hadduu wiilashaydii qaar iga qaatay qaar ka badan buu ii saasuu marka ugu xamdiyaya marka nicmada allah qofka ilmihiisa dhintay si ugu xamdiyaya marka waxba yaan la dhihin laba sibood ba marka ugu xamdiyaya mid waxaa weeyaan ajriga ajriga aakhare ee hadduu ku sabra uu leeyahay xamdi wuu u mutay ilmahankada